alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wala ali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad asaalixiin baabu sabri ayaynu bilownay xadiidka afariyo soddonaad wa can abi zaydin usaamata bni zayd bni xaarisata mawla rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam abi zayd oo usaama oo ina zayd ah zaydna ina markaa xaarisa yahay waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen oo mowlaa rasuuli illahi sala allahu aleyh mowlihiisii ah bimacnaa kuu xoreeyey yacni marka ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xaarisa ayaa waagii hore dee waxaa siisay khadiije ayaa siisay marka addoon nebigu leeyahay ayuu zayd ahaa kadibna nebigu waa xoreeyey calayhi salaatu wasalaam zayd markuu xoreeyey inan baabu ka dhigtay oo caado carabtu waagaa isticmaali jirtay baa jirtayoo tabanni wax la yidhahda hadday sameeyaan oo markaa uu yidhahdo maanta laga bilaabo inankaasi waa inankaygii waa ina hebel waxaa loo qaadan jiray ina hebel inuu yahay waxaana loola macaamili jiray ina hebel tabanni waa ka ilma yeelasho waa ilmo aanad dhalin inaad markaa ku sheegto tidhaahdo waa inankaygii maanta laga bilaabo saas aawadeed waxaa lo odhan jiray zayd zayd bnu muxammed baa loodhan jiray zaydoo ina muxammeda ah. xukunkaa hore markaa arrinkaasay marka saasuu ku sugnaa wuxuu sidaa ugu sugnaadaba markii dambe waxaa soo degay aayaadkii suuratu alaxzaab oo laga reebaayo markaa waxa weeye cid aanu eh, ruuxu dhalin inuu markaa ilmo ka dhigto ama markaa isaga uu isaga markaa isu nisbeeyo udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah aabbayaashood ugu yeedha yaa taasaa caddaaladii ku jirtaa oo wanaagsan ilaahay agtiisa markii aayaadkii suuratu suuratulaxsaab soo degtay ee tabaniga lagu diidaayey cidaanu ruuxu dhalinu ka ilma yeesho intii hore ibaaxa asliya iskaga sugnayd ibaaxa asliya ila haddaan markaa sharcigu diidin waxay noqonaysaa inuu shaygaas iska mubaax ahaa iska bannaanaa markaa laga bilaabo ayaa markaa waxaa la joojiyey in la yidhaahdo zayd waa ina muxamedoo waxaa markaa la yidhi markaa laga bilaabo in aabbihii loogu abtiriyo oo la yidhahdo zayd ibnu xaarisa la yidhahdo markaa zayd saasuu nebiga uga agdhowaa dee markii zayd uu ahaa ina muxammed markaa uu ahaa dadka agtooda saana lagu magacaabi jiray dee sharaf badan ayuu haystay sow oo dee ina rasuul inuu yahay baa lagu sheegayey isagiina sheeganayey waa sharaf weyn markii sharaftaa dee waxaweeyaan laga qaaday laga xayuubiyey ee la yidhi zayd waa zayd oo ibnu xaarisa ah dee qalbi jab baa iman kara nooc kabisa ah haddaba loo sameeyo oo fadiilo kaloo aan saxaabada la siin baa la siiyey fadiiladaasi waa maxay waa in magiciisa qur'aanka lagu sheegay bismih falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha saxaabi kaleoo magiciisa lagu sheegay isimkiisa calamka ah lagu sheegay qur'aanka zayd mooyaane ma jiro abubakar sifadiisaa lagu sheegay id yaquulu lisaaxibihi waa wasfigiisa laakiin isimkiisa maaha zayd magiciisaa lagu sheegay falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha dee waxay noqotay fadiilo markaa inay u soo noqotay nooc fadiilaa inuu helayoo yacni waxa weeyaan lagu niyadiisa lagu kabayo qalbi jabkii lagaga bi'inayo oo qur'aanka ilaa yowmi alqiyaama la akhrinayo salaadaha lagu tukanayo lagu cibaadaysanaayo maxariibta laga akhrinayo in markaa waxa weeye ay ka mid yahay magaca zayd ka mid yahay magaca zayd ka mid yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam zayd waa jeclaa usaamo inankiisa ana waa jeclaa wa xibbihi wabni xibbihi xibbi waa ficli oo mafcuul looga jeeda ay wa maxbuubihi kuu nebigu jeclaa ahaaday wabni xibbihi kuu nebigu jeclaana dhalay oo usaamo nebigu waa jeclaa aabbihii oo zaydana waa jeclaa radia allaahu canhumaa saas aawadeed markii gabadhii reer bani makhzuum ahaa ay markaa wax xadday oo layidhi gacanta ha la jaro oo dabeedna ay yidhaahdeen ma inantii markaa waxaa laandheeraha ahayd baa gacanteeda la goynayaa gabadh markaa waxaa reer hebel oo reer bani makhzuum ah yaa baa gacanteeda la jaraya wartarow yaa rasuulka kala hadla oo yaaba ku dhici kara bay yidhahdeen cid hadal inay ku tidhaahdo oo arrinkaa uga shafeeco qaaddo kari kartaaba miyay jirtaa mooyaane usaame usaame aan u tagno usaame ha la hadlo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu isagana jeclaa aabbihiina jeclaa usaamaa loo yimi waxay leeyihin nebiga nooga ergee in markaa inantaa laga baajiyo gacangoynta aan gacanta la goyn wax kalaba ha dhacaane gacanta inaan la goyn usaame markaa mas'aladan inaan markaa xuduudda laga shafeeco qaadi karin markaa mas'aladaa ma garanayn nebigii buu u tegay calayhi salaatu wasalaam arrinkii buu kala hadlay markaasu atashfacu fii xaddin min xuduud illaah xuduudda ilahay inaan laga shafeeco qaadi karin buu sheegay mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa yacnii qurayshi axaday yidhaahdaan nebiga waa inagala hadli karaa oo aan usaame ahayn way soo waayeen taasina waxay ku tusinaysaa mansilada weyn ee usaamat bnu zayd nebiga agtiisa ku lahaa calayhi asalaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya qaala wuxuu yidhi arsalat way soo dirtay bintunabiyi sala allahu alayh wasalam inantii nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam baa nebiga war u soo dirtay inna bnii waxay tidhi inna bnii inankaygii qad ixtudira waa lagu soo xaadiro sakaraadkii baa ku soo xaadiray naf baa haysa fashhadna noo kaalay oo soo xaadir fa arsala waa u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam cid buu u diray inantii yuqri'u asalaam xaaluu salaam ku akhrinayo uu leeyahay igu salaam yuqri'u salaama xaaluu salaam marka waxa weeye ku akhrinayo wa yaquulu iyo xaaluu odhanaayo waawgu waawulcadfi weeye waawulxaal maaha haddii jumlo jumlo lagu cadfo jumlada hore lagu cadfayaana xaal tahayna ta dambana xaal bay noqonaysa inna lilaahi maa akhada inna lilaahi allah waxaa u sugnaaday maa akhada wuxuu qaatay walahuwa allah waxaa u sugnaaday maa actaa wuxuu bixiyo ku deeqay wa kullu shayin shay kastaabaa cindahu biajalin musamma ilaahay agtiisa wuxuu ku sugan yahay biajalin muddo musamman ilaahay agtiisa ka magacaabanbu ku sugan oo wakhtigii loo qoray shaygu dhaafi maayo kamana horraynayo faltasbir ha sabirto waltaxtasib yacni ajarna ha niyooto inay ajar markaa waxaa eh, ka helayso ha niyooto fa arsalat ilayhi cid kale ay haddana u soo dirtay tuqsimu calayhi xalay dhaarinayso ayay cid u soo dirtay waxay ku dhaarinaysaa laya'tiyannaha u yimaadee oo u yimaadee oo waa u imanayaa yacni saasay u adkaysay waana ku dhaaratay fa qaama nebigu waa kacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kacay walxaal macahu nebiga la jirkiisa uu ahaaday sacdu bnu cubaada sacdo ina cubaada ah wa mucaadu bnu jabalin iyo mucaado ina jabal ah wa ubayi bnu kacbin iyo ubayi oo ina kacab ah wa zayd bnu saabit iyo zayd bnu saabit wa rijaalun iyo rag kale radia allahu canhum ajmaciin ilaahay dhammaantoodba ha ka raalli noqdo raalli ahaanshahana u kordhiye fa rufica ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxaa loo soo kor yeelay assabiyu ilmihii yaraa ee sabiga ahaa baa loo dhiibay nebiga calayhi salaatu wasalaam fa aqcadahu nebigu waa ku fadhiisiyey sabigii damiirka haaduu sabigu u noqonaya fii xijrihi dhabtiisuu ku fadhiisiyey wuxuu dhabtiisa ku fadhiisiyey wa nafsuhu taqacqacu walxaal naftiisu ay markaa waxa weeye aad u haraariyoonayso oo sidii wax markaa bixi doono kale ayaa markaa naftu markaa waxa weeye aad iyo aad ay marka waxa weeye yacni markaa u haraariyoonayso yacni qofku waxa weeye hinraagga eh, siduu u hinraagayo yaa dee waxa weeye xaaladda naftu baxayso dee waa badanaya mm, waa soo kordhaysa fafaadat caynaahu nebiga calayhi salaatu wasalaam labadiisi indhood baa ilmo burqaday waa ilmeeyey ilma ka soo daadatay sacdun sacd bnu cubaade ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow maa haadaa kani muxuu yahay qaala wuxuu yidhi haadihi raxmatun tani waa naxariis buu yidhi jacalaha allaahu ilaahay ka yeelay naxariista tacaalaa allah isagaa korreeye fii quluubi cibaadihi ee addoommadiisa qalbiyadooda gudahooda uu ka yeelay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd riwaayo kaloo iyaduna markaa saxiixa ku sugan fii quluubi man yashaa'u min cibaadih waa raxmad ilaahay ka yeelay fii quluubi man qalbiyada kuwii yashaa'u markaa uu allah doono min cibaadihi addoommadiisa ka mida xaalay addoommadiisa ka mid yihiin kuwa allah doono oo xaalay addoommadiisa ka mid yihiin waa raxmad ilaahay qalbiyooda ka yeelay wa innamaa yarxamu allaahu allah waxuu u naxariistaayoo qudha min cibaadihi alruxamaa addoommadiisa kuwa markaa naxariista badan buu allah u naxariistaa ciddii naxariisato allah u naxariistaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bimacnaa bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa macnaa taqacqacu waxaa looga jeedaa ay tataxaraku ay dhaqdhaqaaqayso wa tadaribu ay markaa waxa weeye isgaraacayso bimacnaa waxa weeye aad ugu haraaryoonayo oo markaa u hinraagay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hablihii nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam inan ka mida ayaa inanay markaa dhashay baa sakaraadayey markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ay tidhi noo kaala nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore uma tegin war buu ku celiyey wuxuu ku udhi igu salaan sabirsiinna waa u diray inna lilaahi maa akhada walahu maa actaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamma faltasbir waltaxtasib waxaa laga qaadanayaa marka yacni ruuxu dhinto ciddii marka ehliyaddiiyo qaraabada u ahayd in loo tacsiyeeyo waa laga qaadanaya haddii naftu iska gurayso la xaqiiqsado inuu dhimanayana tacsiyada waa la hormarin karaa markanna ilmuhu ma naf bixin marka tacsiyadii oo la qadimay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa wax lagu sabirsiiyo lagu tacsiyadeeyo inay tani ugu fiican tahay waayo waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi maa akhada walahu maa actaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamma faltasbir waltaxtasib waxaynay ahlucilmigu yidhaahdeen tacsiyadu waxay ku xasilaysaa wax kastaoo sabirsiin faa'iidaynaya oo qadarka ilaahay in loo hoggaansamo tilmaamaya sabirsiinna marka waxa sheegaya ayay marka waxay ku xasilaysaa tacsiyadu ee cibaaro gaara kuma gaar aha tacsiyadana in ruuxii loo tacsiyadeeyo fadli iyo ajar baa ku sugan in sabirka loogu markaa baaqoor la yidhahdo sabir waa shay fiican weeye yaa loona sheego qof walba wixii loo qoray inaanu markaas seegin intii kumay dayne mar labaad bay haddana cid u soo dirtay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam markii labaad ay tihi ilaaba ilaa waad noo imanaysaa saana ku dhaaratay nebigu waa u oofiye waa u tegey saxaabo kalena waa sii raaceen iyagoo jamac saxaabada ka midii la socdo ayay markaa u tageen markay u tageen ilmihii sabigahaa baa loo soo dhiibay markaasuu qabtoo dhabtiisa ku qabtay yaa isagoo hinraagayo oo sidii naftu wax baxaysoo kale ay u eg tahay markaasaa nebigu ilmeeyey sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaadanayaa nebigu inuu raxmad badnaa baa laga qaadanaya nebigu inuu raxmad badnaa ayaa laga qaadanaya sacad ayaa wuxuu ku yidhi yaa rasuul allaahi tani maxay tahay wuxuu sacad u fahansanaa maadaama baroorta la diiday xataa inaan la ooyi karin isaga markaas saasuu markaa u fahansanaa wuxuu islahaa marba haddii la yidhaha borooraninoo sabra dee oohinta la ooyaano malama bannaana dee laakiin labadaa waa la kala farqiyo oo baroortaa la diidayaaye oohinta markaa ruuxu aanu dhaqdhawaaqayne hadhadlaynin ee qaylqaylinaynin yaa yacni yada lama diidin yacni maryaha in la jeexjeexo waa la diiday yacni bari'a min alsaariqati waalxaariqati washaaqa musiibada daraaddeed in timaha loo xiiro waa la diidey maryaha in la jexjeexo waa la diidey bawdyaha in la garaaco ama dhabannada la garaaco dhabannada in la garaaco waa la diidey waxyaalaha caynkaas markaa sheegaya qadarkii in loo cadhoonayo markaa laga qaadanayo lama samaynayo qaylqayladii lama rabo in la qaylqayliyo waxyaalo beenana hadalkeeda badaaba marka oohinta laakiin ruuxu aanu markaa waxba qayla iyo waxba samaynaynin wax munkarana aanu la imanaynin ta noocaas waa raxmad waaba fiicantayba waaba fiicantayba saas aawoodee nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmadaas ayaa ka timid qofku inuu murugoodo marka waxaweeye cidi ka dhimato waa shay marka waxaweeye markaa yacni markaa fiican waa shay aan dhibaata ku sugnayn shay aan dhibaata ku sugnayn weeye nebiga markii inankiisii ibraahim dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi ina alcayna latadmacu wa ina alqalba la layaxzan ishu waa ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonayaa wa innaa lifiraaqika yaa ibraahiimu la maxzuunuun yacni waxa weeye annaguna tegitaanka aad naga tegayso bimacnaa aad naga dhimanayso waanu ka murugoonaynaa mid muruga markaa nooga timi weeye muruga naga haleeshay weeyaan walaa naquulu ilaa maa yurdii alrabb yacni mana odhanayno wax rabbi raali gelinaya mooyaane wax kale ku hadli mayno wax kale kuma hadlayno ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka nebigu wuxuu tilmaamay inay tani raxma tahay ilmadaas aan qayle iyo waxba la socon iyo baroor iyo allahna addoommadiisa naxariistaa inuu u naxariisanayo aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa baa abaalmarintu tahay cidda naxariisata allah u naxariistaa cidda aan naxariisan uma naxariistaa laga fahmayaa yaa marka waxa weye qofku hadduu raxmad doonaayo waa in marka waxa weeye dadka uu naxariistaa raxmad lala ooyaana waxay tahay shay fiican marka weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasaa marka waxa weeye marka sabab markaa lagu ooyaa ay timaado uu nebigu u ooyi jiray asbaabta loo ooyaana way fara badan tahay tani waxay ahayd bukaa'u raxma yacni markaa oohin raxmadeed ayay ahaatay xadiiska shan iyo soddonaad qaala alimaamu annawowiy raximah allah wa can suhaybin radia allahu canh imaam muslim wuxuu ka soo wariyey suhayb allah raalliha ka noqdee anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi kaana malikun fii man kaana qablakum kaana waxaa jiray malikun boqor boqorkaasoo fii man kaana qablakum ku sugnaa ciddii idinka horraysay waa haddaad kaanada taama ka dhigto bimacnaa wujiday noqonays ama kaanada ka dhigto markaa naaqisa ah. kaana wuxuu ahaa melikun boqor fii man kaana qablakum ciddii idinka horraysay mid ku sugan ayuu ahaa wa kaana lahu saaxirun waxaa u sugnaa boqorka falallow baa u sugnaa wa kaana lahu waxaa u sugnaa saaxirun falallow falammaa kabira markuu falallowgii weynaaday qaala lilmaliki wuxuu ku yidhi boqorkii innii anigu qad kabirtu waa weynaaday kabira markay da'da ku saabsan tahay ba'du way hoos dhigan tahay laakiin shayga marka leeyahay xajmi ahaan buu weyn yahay oo qaradiisaa weyn ama la leeyahay macnawi ahaan buu u weyn yaho laabaha ayuu ku weyn yahay kabura ayaa la yidhahaa kabura yakburu ayaa loo isticmaalaa kabura maqasan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum xajmi ahaan buu weeyahay marka laleeyahay lafteedu waa la mid laakiin da'da markay tahay waa kabira yakbar weeye wa bidaaran an yakbaruu waxaad garanaysaa maadigeedu inuu ahaa kabira inuu ahaa waayo maadiga iyo mudaarica labaduba in markaa ba'du caynulkelimi inay wada kor dhigmaan ma suuragal aha haddaan marka waxa weeye xalqiyulcayn aw xalqiyullaam labada mid aanu ahayn macnaha caynkaasa waxaa markaa laba beyt ku dabdiyey danuushari sheekhii la odhan jiray wuxuu uhi kabirtu bikasri lbaayi fi sini waaridun mudaaricuhu bilfatxi laa kayru yaa saaxi wa fi ljismi waalmacnaa kaburtu bidammiha mudaaricuhu bidammi jaa'a biidaaxi hadda waa tii da'da ahayd weeye falamaa kabira markuu weynaadoo da'diisii ay weynaatay falalowgii qaala wuxuu yidhi lilmaliki boqorkii wuxuu ku yidhi innii anigu qad kabirtu waa weynaadoo da'dayda ayaa weynaatay fabcad ilaya waxaad ii soo dirtaa ghulaaman wiil ii soo dir wiilkaasoo ucallimuhu aan baraayo assixra sixirka aan baraayo yacnii sixirka aan cid kuu baree ii soo dir markaa inan ii soo dir aniga da'daydu waa weynaatay shaqadayda hadda waa yar tahay inaan dhintaaba laga yaabaa adiguna boqor baa tahoo boqor gaaloo falalow kama maarantid macnaha markaa cid kuu baro oo markaa da'yar yaa ii soo dir da'yaraantana wuxuu ugu doorayaa laba shay waa midda koowaadee waxbarashada markaa qofka yar baa ku sii fiican waa midda labaadee qofka yar waxaa la filayaa qadarka waa siduu ilaahay ka dhigo markaa wakhtigu siduu noqon doonee inuu waayo badan noolaanayo ayaa markaa la filaya fa bacasa ilayhi ghulaaman wuxuu u diray wiil buu diray wiil buu u diray yucallimuhu wiilkaasoo yucallimuhu uu baraayo oo aad ghulaamka ka sifayso waxaa kaloo bannaan inaad damiirka maxallu jar yaallaa ka xaalaysaana bannaan fa bacasa waa diray ilayhi ayla saaxiri falalowgii buu u diray ghulaaman wiil xaal falalowgaasi yucallimuhu ay mucalliman lahu bimacnaa la doonaayo inuu markaa waxbaro oo la niyaysan yahay inuu sixirka baro wiilkaas wa kaana fii ariiqihi wiilkii wuxuu u tegi jiray ninkii falallowga ahaa wa kaana waxa ahaa fii ariiqihi waddada uu sii maraayo wiilkaasi idaa salaka markuu marayo waddada ay salaka ariiqa raahibun nin raahiboo iska cibaadaystoo meel yar ku cibaadaysanayo oo cibaado u go'ay raahib ruhbaantu waxay ahaayeen dad adduunyada markaa intay faraha ka qaadeen iyagu cibaado isaga go'ayoo meel yar baa laga yaabaa sawmca yar inuu iskaga cibaadaysanayo yacnii shaqo adduunye iyo wax kale iyo uma baxo yaa quudkiisa un cidsiisa hadduu helo halkaasoo kaluu iskaga cibaadaysan jiray shareecadeenna hadda markaa rahbaaniya kuma sugna laakiin sharaa'icdii hore oo khaas ahaan qolada kiristaanku rahbaaniyaday samayn jireen saasay ahayd dadka qaarkood oo cibaadada isaga go'i jiray oo meel yar intay iska galaan wax allo wax markaa adduunye aan shaqo ku darsan jirin wa kaana fii ariiqihi wa kaana wuxa ahaa fii ariiqihi ay fii ariiqi alghulaami waddada markaa wiilku sii maraayo idaa salaka markuu waddada maro raahibun nin markaa iska caabidoo meel iskaga cibaadaysta fa qacada waa fadhiistay wiilkii ilayhi ay ila raahibi raahibkii ayuu la fadhiistayoo dhegaystay intuu u tegey wa samica wuxuu maqlay kalaamahu hadalkii raahibkana waa maqlay fa acjabahu waa cajabiyo hadalkii raahibku la dhacay qulubtu biyadiillaah wiilkan waxaa loo soo diray suu fal u barto saaxir suu u noqdo fal u bartaa loo soo dira isagiina raahib buu dhagaystayoo raahibkiibaa buu la dhacayba yaa waa cajabiyey waxaa looga jeedaa wuu wanaajistay shay wanaagsan buu ku tiriyey oo acjaba mar waxaa loo isticmaalaa waa yaabgeliyey marna waxaa loo isticmaalaa shaygaasi waa wanaajistayoo shay uu la dhaca buu noqday waxaa la yidhahdaa acjabanii wamaa acjabanii acjabanii haada alfataa waa iyaab geliyey wiilkaasi wama acjabanii mana wanaajisanoo lama dhicin labadaba acjabanii baa laodhanayaa haddana kale laba macnaa loo jeedaa acjabanii waa igaga yaabiyey wiilkaasi wama acjabanii mana wanaajisanoo lama dhicin hmm, midaan istixsaanoo wanaajistay maaha wuxuu yidhi fa acjabahu wuu wanaajistayoo yacni marka wuu la dhacay ninkii hadalkii raahibka wa kaana wuxuu ahaan jiray idaa ataa markuu u tago assaaxira falalowga markuu u tago marra wuxuu sii mari jiray biraahibi ninkan raahibka ah ee halkan iskaga cibaadaysanayuu sii mari jiray cibaadada u go'ay wa qacada ilayhi waa la fadhiisan jiray fa idaa ataa asaaxira markuu falalowga u tago oo ninkii dhaafo darabahu waa garaaci jiray waad soo habsantay xaggaad ku manayd yani xilli markaa mucayana loogu talagalay inuu inankani markaa tago subax walba wakhtigaa ha ii yimaado wakhtigaana ha iga yimaado intaasaan ugu talagalay markuu wakhtigii ka habsaamo wuu garaaci jiro wuxuu odhan jiray maxaad markaa u habsaantay fa shakaa daalika ila araahibi wuxuu u cawday wiilkii ninkii raahibkaa buu cawday oo yidhi waxaasa ay haysta waana inan yaro waxaa laga yaabaa wakhti badan dee inuu isku yaro ilaawey fa shakaa daalika arrinkaasuu uga cawday ila araahibi ninkii raahibka ahaa ee caabidka ahaa fa qaala wuxuu yidhi idaa khashiita haddaad ka baqdo assaaxira falalowga haddaad ka baqdo oo aad markaa istidhaahdo waxa weeye habsan buu kugu maagi doonaa faqul waxaad tidhahdaa xabasanii waxay xabisay ahlii ehelkaygii baa i xabisay ku dheh wa idaa khashiita haddaad ka baqdo ahlaka ehelkaagana faqul waxaad tidhahdaa xabasani saaxiru waxa i xabisay oo i habsaamiyey falalowgii labada qolo midba hadalkaa ku dheh kolay nooc ta'awulaa jiri karoo yacnii inuu markaa raahibku u arkay xaaladda caynkana maadaama dhibaato badan ay ku imanayso inay cudri u noqon kartoo kale awqaadda qaarkood baa dee beentu bannaanaataa yaa wakhtiga dee dagaalkii jihaadkii oo kalea ka mid a ah. yacani waxaa ka mida ah marka islaax oo kale la samaynaya baa ka mid a ah. marka inuu ta'awulo isyidhi tanna beentu waa ku bannaan tahay inuu sidaa is yidhi ayaa markaa dhici karta fa baynamaa huwa calaa daalik wakhti gudihiisiio uu sidaa ku sugan yahay oo wiilkii sidaa iskaga sugan yahay oo garaaciina ka badbaaday falalowgana uu markaa ku yidhaahdo dee xaggii reerka ayaa i habsaamiyo xaggaasaan ku habsaamay reerkiina uu sidan kale ku yidhaahdo id ataa waaba goor uu yimi oo innagii hore u soo sheegnay baynamaa ama baynaa hadday id ay ka daba dhacdo mufaaja ay noqotaa siday culammada qaar mareen asaalatan ciddu mufaaja'a uma timaado laakiin xilligaa bayna ama baynama ay ka hor dhacdo culammada qaar waxay yidhahdeen wakhtigaa mufaaja'a loo fasirayo id ataa waxaaba yimi oo ku kediyey inuu yimi wiilkii calaa daabbatin daabbad u yimi cadiimatin weyn dariiqii uu marayey ayaa shay weyn oo markaa noolo ah oo dadku ka baqayaan baa waddadii gooyey waana bahal dadku ay ka baqayaan id ataa calaa daabbatin daabbad buu markaa u yimi cadiimatin weyn oo qad xabasat innaasa dadkii joojistayoo waddada inay maraan u diidday waa daabbad laga baqayo fa qaala wuxuu idhi wiilkii alyawma maantadan waa maalintan la joogo waa cahdi xuduuri ah aclamu waxaan ogaanayaa alsaaxiru afdalu am irraahibu afdalu mafalalowga ayaa markaa mudan oo fadli badan mise raahibka fadli badan labada ka fadli badan ee wanaagsan maantaan ogaanayaa fa akhada wuxuu qaatay wiilkii xajaran dhagax buu qaatay fa qaala wuxuu yidhi allaahumma yaa allaahu allaahow in kaana hadduu yahay amru raahibi ninka raahibkaa arrinkiisu ee axabba ilayka midaad ka jeceshahay min amri saaxiri falalowga arrinkiis haddaad raahibka u jacayl badan tahayoo ee saaxirka ka jeceshahay oo raahibka u jacayl badan tahay faqtul haadihi daabbata dil daabbaddan xataa yamdiya annaasu si ay dadku u socdaanoo waddada u maraan faramaaha waa ku tuuray faqatalaha waa dili daabadda halkii bay ku dhimatay laga baqiyey wamada annaasu dadkuna waa socdeen fa ata araahiba wiilkii wuxuu yimi ninkii raahibkee caabidkaa buu u yimi fa akhbarahu buu uga warramayay qisadii markaa yacni dhacday ayuu uga warramay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi markaa wiilkii ku yidhi ay lilghulaami alraahibu ninkii raahibkae caabidkaa wuxuu ku yidhi ay bunaya inankaygi yaraayo tasqiirku waxa weeye waa lilishfaaqi waalmaxabba taxqiir loogama jeedo walaakin idaa maa xuba shayun tawallacat bihi axrufu tasqiiri min shiddati alwajdi waatuu markaysa markaa waxa naadimkii uu yidhi haddii markaa waxa weeye shay markaa la jeclaado xuruufta taskhiirkaaba iska oggolaato iska jeclaataba ya marka taskhiiru ishfaaqin wa maxabbatin baa jira waa noocaas ay bunaya inankaygii yaraayow anta alyawma afdalu minnii anta adigu alyowma maantadan gudaheeda afdalu minii waad iga mudantao waad iga fadli badantay adaaba maanta iga fiican adaaba iga fadli badan buuri qad balaqa min amrika xaqiiqee wuu gaadhay min amrika xagga arrinkaagu maa ara kaan markaa arko ama kaan ogahay ayuu gaadhay yani wanaag baa kaa muuqdu leeyahy wa innaka adigu sa tubtalaa waa lagu imtixaani doonaa marba hadday caynkaa tahay ibtilaa baa jiri doona waa lagu imtixaani doonaa yacani waxaa markaa loo abuurayba adduunyadan waa imtixaan aladii khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ibtilaa la'aantii ma jiro wa innaka adigu satubtalaa waa lagu imtixaani doonaa faynibtuliita haddii lagu imtixaano oo lagu dhibaateeyo oo diinkaaga lagugu dhibo falaa tadulla calaya aniga axadna hay tusinin oo hay odhanin raahibkan baa wax baray ama wax ii sheegay ha odhanoo hay soo tilmaamin aniga wuu la ballamaya wa kaana alghulaamu wuxuu ahaan jiray wiilku yubri'u mid bogsiiya alakmaha ka indhahala weliba marka akmaha waxaa la yidhahaa ka indhala'aanta ku dhashay intuu u duceeyuu bogsan jiray biidni illaah buu ku bogsan jiray isagu qudre iyo awooduu leeyahay caafimaad kuma bixinayo laakiin waxaa loo jeedaa sabab buu u noqonayayoo ilaahay buu u baryo biidni illaah ayuu ciddaasi ku bogsan jirtay wal abrasa iyo ka baraska qaba waa xanuunnadii laga caal waayey ee dhakhaatiirtu ay lahaayeen dawo uma hayno ayuu markaa bogsan jiray biidni illaah wa yudaawi wuxuu dawayn jiray annaasa dadkana waa dawayn jiray min saa'iri aladwaa'i cudurrada kala duduwan ayuu ka dawayn jiray aladwaa waxaa loo jeedaa waa jamcu daa waa cudurrada kala duduwan weeye yacni baqiyat lamraadna inuu ka dawayn jiray fa samica waxaa maqlay jaliisun ay mujaalisun mid la fadhiista lilmaliki boqorka la fadhiista ayaa maqlay wiilka arrinkiis kaana qad camiya kaa boqorka la fadhiisan jiray oo kaana ahaaday qad camiya mid indhabeelay noqday fa ataahu wiilkii buu u yimi oo bihadaaya wuxuu u keenay hadiyadoh kasiiratin fara badan ayuu u keenay fa qaala wuxuu yidhi maa haahunaa lak waxaa halkan ku sugan waa maalkii u waday iyo hadiyadihii laka adigu ku sugnaaday in anta shafaytanii haddaad i bogsiiso xoolaha adaa iska leh xoolaha adaa iska leh maa haahunaa waxaa halkan ku sugan waa meeshuu markaa dhigay markaa maalkii iyo hadiyadaha laka adigu ku sugnaaday in anta shafaytanii haddaad adigu ii bogsiiso adiga ayaa iska leh maa haahunaa laka ajmacu buu idinku daray ajmac waa gars maa laka ajmacu ay alladii istaqara haahuna kii halkan ku sugnaaday laka aduu kuu sugnaaday ajmacu dhammaantii marka ajmacu waxa weye waa tawkiid weeye nusa kuma wada qorayaan oo kollay nuskhadayduba qori mayso marka nusakha qaar ayaa qoraya siyaadadaas qoraya in anta shafaytanii ay in kunta shafaytanii haddaad i bogsiiso adiga ayaa iska leh fa qaala wuxuu uhi wiilkii innii anigu laa ashfii axadan cidna ma bogsiiyo laa ashfii axadan cidna ma bogsiiyo innamaa yashfi allaahu tacaalaa allaahum bogsiiya fa in aamanta haddii aad rumayso billaahi allah aad rumayso tacaala allah isagaa korreeye dacawtullaaha allah baan baryayaa inuu ku shaafiyo fa shafaaka markaasuu ku bogsiinaya allah yani wuxuu tilmaamayaa marka hore waa inaad markaa iimaankii la timaadda haddaad iimaanka la timaaddo allah baan kuu baryayaa yani nooc dacwo ana waa samaynayaayo dee qofkii inuu marka iimaankii la yimaado allah rumeeyo oo yacni markaa taasna waa ugu darayaa inaanu dhib iyo dheef isagu waxba hananayn caafimaadna bixinna waa u sheegaya ka wax bogsiya inuu allaahun yahay ee awoodda iska leh allaahuma rabba annaasi mudib alba'si ishfi anta shaafii laa shifaa'a ilaa shifaa'uk waa ka nebi maxamed ba yidhi marka adiga mooyaane cid wax bogsiiya ma jiro shifaaga allah baa haya allah ayaa haya wa bilmunaasaba waxaan baraarujinaynaa ishfi baa la odhanayaa ashfi la odhan maayo halkanna waxa weeye saasi laeg yashfii weeyi yacni ushfi ma aha innii laa ashfii ushfii haddii laydhaha ashfaa in laga keenay noqonaysaa ashfaa yushfii waay rubaci ahayd macnuhu markaa waa isbeddelaya haddaad ashfi tidhaahdo waxay noqonaysaa dil allaahumma raba annaas mudhib alba'si ishfi anta ashaafi haddaadan xidhiidhinaysana dee waxaa hore aad ku dhufanaysa amsadu waa dhacaysa laakiin ashfi haddaad tidhaahdo waa dil bay noqonaysaa ay soo naqliyaan markaa shaafici inay islaani ku tidhi allaahu yushfiik allaahu yushfiik markaase allahuma biqalbiha laa bilisaaniha ilaahu qalbigeeda ii qabo siday doonaysa inay ii ducaysay doonaysa caafimaad igu ducayseen laakiin afkeeda ha ii qaban waxayd ku hadashay dee afkii muxuu noqday yaa yushfiika ilaahay ku dilo abaar bay markaa noqonaysa innamaa yashfi allaahu tacaala allah baa wax bogsiiye uun waa xasri fain aamanta billaahi haddaad allah rumayso tacaala allah isagaa korreeyey dacwtullaah allah baan baryo fa shafaaka markaasuu ku bogsiinaya fa aamana waa rumeeyey ninkii billaahi allah buu rumeeyey fa shafaahu allaahu tacaala wiilkiina waa u duceeyey fa shafaahu allaahu tacaala allahna waa bogsiiyey tacaala isagaa allah korreeyey fa ata almalika boqorkiibuu u yimi isagoo indhaqaba wac indhihi u yidhahdeen fa jalasa ilayhi waa la fadhiista kamaa kaana yajlisu siduu u ahaan jiray mid la fadhiista ayuu ula fadhiistay fa qaala lahu lmaliku wuxuu ku yidhi boqorkii man radda calayka basarak war araggaagii yaa kuu soo ceshay qaala wuxuu idhi rabbii rabbigay baa ii soo ceshay ya qaala wuxuu idhi walaka rabbun hayrii ay awalaka maxaa waxaa kuu sugnaaday rabbun rabbi hayrii aniga aan ahayn rabbi aan aniga lahayn miyaad leedahay qaala wuxuu idhi rabbii wa rabbuka allah aniga rabbiga iyo adiga rabbiga waa allaah oo waa rabbi keli ah allah baa inoo wada rabbi ah bimacnaa adigu rabbi ma tihiide allah baa inoo wada rabbi ah fa akhadahu boqorkii waa qabtay ninkii ayuu qabtay marka waxa weeye la fadhiisan jiray falam yazal kama zuulinoo kama dayn yucadibuhu inuu cadaabayo ee wuxuu ahaa mid cadaabaya ayuu ahaa oo ciqaabaya nafyu nafyi ihbaatun oo zaala yazaalu baa waxay leedahay macno nafyi bay leedahay lamoo adaatu nafyina waa la kulantay laba nafyi hadday isku dhacaan macnuhu muhbat buu isu rogayaa waxaa macnuhu markaa noqonayaa an yakuunu waa ahaan jire yucadibuhu miduu cadaabo yacnaa ciqaabo ayuu ahaan jiray xataa dalla cala algulaami ilaa wiilkii uu tusiyey war waxaan ka qaadata dabeedna wuxuuhi wiilkan baa marka i baray fa jii'a bilghulaami wiilkii baa la keeno boqorkii loo keenay faqaala lahu lmeliku wuxuu ku idhi boqorkii ay bunaya inankaygii yaraayow qad balaqa sixir buu ku ogaa isagu sixir dee inuu barto sixir buu u dira dabeedna wuxuusi war sixirkii ninkii wuxuu noqday khatar oo dee waa kaa waa aragga tegey ku soo celinaya ya wuxuu idhi ay bunaya inankaygii yaraayow qad balaqa wuxuu gaadhay min sixrika sixirkaaga maa tubri'u lakmaha waalabrasa waxaad ku bogsiiso ka markaa indhahale le ee indhala'aanta ku dhasha iyo wal abrasa ka baraska qababa barasku waa xanuunkan caddaanta xanuunka caddaanta laba qaybood oo midna buhaaq baa la yidhahda midna baras baa la yidhahdaa labadaba jidhku qofka waa caddaanayaaoo maqaarkan sare wuxuu noqonayaa marka waxaa mid cad oo markaysaa markaa quruxdii iyo wanaaggii ka tagaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin buhaaquna xanuun ma leh ee jidhkunbaa caddaanaya oo jamaalkii iyo quruxdiibuu wax u dhimaya buhaaq baa la yidhahdaa baraskuna iyadoo jidhku caddaanayo haddana xanuun iyo dakaar buu leeyahay iyo tabcaan qofka uu tabcaan noqonayo saasay ku kala duwan yihiin ya wa tafcalu aad samayso wa tafcalu samayso bimacnaa waxay ashyaa badan inaad samayso akhbaar kalena soo gaadhgaadhay sixirkaagii yani marka aqoontii aad u yeelatay waxay gaadhay meel dee marka yani markaa halisay gaadhay meel khatara oo dee waa kuwa adigaad bogsiinaya dadkan markaa indhahalaaba fa qaala wuxuu uhi innii anigu laa ashfii axadan cidna ma bogsiiyo inamaa yashfi llaahu tacaala waxa bogsiiye oo qura allaahu allah baa bogsiiye tacaala allah isagaa korreeye markii hore waa ku farxay dee inuu markaa is yidhaahdo sixirkii dee aad buu khabiir ugu noqday laakiin markii dambe rabbi markuu sheegay uu yidhi markaa allah baa wax bogsiiya dee waa ka xanaaqaya fa akhadahu wiilkii buu haddana qabto falam yazal kama zuulinoo kama bixinoo wuu ahaa yucadibuhu miduu cadaabayo ciqaabayo xataa dalla cala araahibi ilaa uu markaa ninkii raahibka ahaa ee caabidka ahaa ee meesha ku cibaadaysanayay ilaa uu tusiyey ii sheegu cidda ku bartay waxan xaggaad ka qaadato wax la ciqaaboba raahibkiibuu tusiyey waa arrinku raahibku ka baqaayey markuu inanka sha'nigiisa arkay fa jii'a biraahibi raahibkii baa la keena boqorkaa loo keenaya fa qiila lahu waxaa lagu yidhi irjic yacni beladuba meeshay ka soo baxday iyagu belay u qabaan ileene meeshay ka soo baxdayba waa halkan irjic ka noqo baa lagu yidhi can diinika diinkaaga ka noqo ogaalow fa abaa waa diiday fa dacaa bilmiinshaari wuxuu keenay minshaar ayuu markaysa markaa dalbado u yeedhay uu yidhi minshaar ii keena minshaartii baa loo keena fa wudica waxa la dhigay alminshaaru miinshaartii waxa la dhigay fii mafriqi ra'si madaxiisa kala barhkiisa ayaa la dhigay halkuu ka kala badhmo yaa ka noqo waa ka noqon waayo halkii baa kirkirista lagu bilaabay in minshaartii lagu kirkirayo waxaa la doonayaa in la kala jeexaa la doonaya dee seef ma aha marka waxa weye markiiba kurka inta lagu dhufto kurkii goynaysa maaha waa wax marka waxa weeye kirkirayo oo shay-an fa shay-an marba qadar marba qadar marba qadar dee waa kasii dhib badanta fa wadaca almiinshaara miinshaartii wuxuu dhigay fii mafriqi ra'si madaxiisa kale barhkiisuu dhigo fa shaqahu waa ku kala jeexay xataa waqaca shiqaahu ilaa labadiisii dhinac ay kala dhacaan labadiisii dhambal sidaa ay u kala dhaceen oo laba isleeg loo kala gooyi intaana diinkii kama noqon waa ku adka uma jiia bijaliisi lmalik uma jiia deed waxaa la keenay bijaliisi lmalik bijaliisi lmalik boqorka kii la fadhiisan jiray ay mujaalisihi fa qiila lahu waxaa lagu yidhi irjic can diinik ka noqo diinkaaga fa abaa waa diiday fa wudica almiinshaaru miishaartii baa la dhigay fii mafriqi ra'si madaxiisa kala barhkiisii fa shaqahu bihi waa ku kala jeexay bihi ay bilminshaari xataa waqaca ilaa uu dhacay shiqaahu labadiisii dhinaca marka ay dhaceen saa u kala dhaceen uma jii'a dabeedna waxaa la keenay bilghulaami wiilkii baa la keenay maadaamuu isagu yar yahay isaga waa loogu dambaysiiyey waxaa lagu bilaabay ninkii arrinku ka soo bilaabmaye dee ay u qabaan inuu wax fasahaadiyey waxba ma fasahaadin waxba wanaajiyey isagii baa lagu bilaabay markii isagii waxa weeye markaa sidaa loo kala gooyey diinkiina uu ka laabmi waayey ayaa kii kale markaa boqorka la fadhiisan jiray in lagu xigsiiyey waxay ku tusinaysaa yacni diin haddii markaa laysku qabto oo bimacnaa gaalnimo iyo islaamnimo laysku hayo saaxiibnimo iyo qaraabanimo iyo waxaasi inayna waxba anfacayn ninkan marka waxa weeye boqorka la fadhiisan jiray saaxiib buu boqorka la ahaa laakiin saaxiibnimadii iyo wixii oo dhani wax allo waxay u tartay ma jirto waa taa miinshaarta lagu kala goynaayo oo lagu kirkiraayo sidaas weeye suma jii'a bilghulaami dabeed wiilkii baa la keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi irjic can diinika ka laabo diintaadoo ka soo noqo fa abaa waa diiday wiilkiina fa dafacahu boqorkii wuxuu u dhiibay wiilkii damiirka haadu wiilku u noqonaya ilaa nafarin koox buu u dhiibay min asxaabihi asxaabtiisa ka mida asxaabtii boqorka ka mida fa qaala wuxuu ku yidhi idhabuu bihi inankan kaxeeyo la taga ilaa jabali kada wa kada buurta caynkaa iyo caynkaasa ilaa aad ka gaadhaysaan marka waxa la tagoo buurtaa korsiiya fascaduu bihi la kora buurta aljabala buurta la kora bihi ay bilghulaam fa idaa balaqtum markaa gaadhaan durwatahu ama dirwatahu labaduba bannaane in daalka la godo iyo in la hoos dhige baarka ugu sarreeya fiiqa ugu sarreeya buurta markaa gaadhaan fa in rajaca hadduu ka laabto can diinihi diinkiisa uu ka laabto soo celiya oo daaya wa ilaa hadduu ka laaban waayo fatraxuuhu buurta markaa ka tuura buurtaa dhaladeeda halkaa ka soo tuura meel jar ah dee halkaa haddii laga soo tuurana waa dhimanaya buuraha qaarkoodba waxay leeyihiin jar bay leeyihiin sidaa u go'ano oo gees ka go'an oo geeskaasi de ay tahay markaa meel aad iyo aad u dheer oo abataqan ah ya marka wuxuu leeyahay halkaa ka tuura halkaa marka laga tuuro wuxuu sii socdaba dhulka markuu tago dee mayd buu ku tegayaa ila waa jar meeshu weeyaani buurtu xaggan waa laga kori karaa laakiin xagga kale lagama kori karo waa jar go'an oo dee intee la eg wailaa hadduu ka noqon waayo fatraxuuhu tuura ilaadan istisnaha u qaadan waatay ku luqsin jireen odhan jireen ilaadu marka waxa weeye ma ma muttasil baa mise waa munqati istisnaa muttasila miyaa mise waa munqati markaasaa mid ku jawaabo u yidhi yacni markii e, sidaa la weydiiyey ayuu wuxu uhi waa muttasil munqatica ah. warsay muttasil munqatica ah u tahay wuxuu idhi waxaa tahay mutasilun biljahli munqaticun can ilcilmi saa in shartiyo laa ka daba dhacdaad weydiinaysa muttasilun biljahli baa tahay munqaticun can ilcilmi mid jahlina la xidhiidho cilmina ka go'an ayaa tahay saa waxaad i su'aashay in shardiya ah oo laa ka daba dhacday waa laba kelmadood nuunkii reebanaa unbaa laamka ka daba dhacay lagu idqaamay sida nudqiga uga dhacdaa markaa qur'aalkana looga riday dee qur'aanka waa ku sugan tahay ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lardi ilaa tansuruhu faqad nasarahu allah waa in shardiyo laa ka daba dhacday weyy haatuu odhanaayo markaysaga suyuudi itqaanka bacdulkibaar baa yidhi ma muttasil ba mise munqati nugtu u keena waa wa ilaa haddii aanu ka laabmin diinkii diinkiisa ka noqon fataraxuuhu soo tuuro buurtaa ka soo tuura fa dahabuu bihi wiilkii bay la tageen waa kaxeeye fa saciduu bihi waxay la koreen wiilkii aljabala buurta ayay la koreen fa qaala markaasuu wiilkii wuxuu yidhi allaahumma yaa allah allahow ikfiniihim iga kaafi sharkooda bimaa shita waxaad doonto igaga kaafi waxallo waxaa doonto ilahu igaga kaafi ilahay buu baryi wakhtiyada shadaa'idda dee xagga allah baa loo irkadaa allah baa la baryaa cidaan allah ahayn wakhtigaa looma yeedho xataa mushriki alcarab dee wakhtiyadaa shadaa'iddaee dhibaatadu weyn tahay cidaan allah ahayn may baryi jirin faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun wakhtiga musiibada weyn ay la kulanto allah keligii bay baryi jireen isagoo baryada u saafi yeelaya diinka waxaa looga jeeda adducaa baryadaa loo jeeda waayah farajafa bihim waxaa la gilgishay aljabalu buurtii baa la gelgelatay fa saqatuu iyagii waa soo dhaceenoo halkii bay ka daateen wiilkiina waxba ma noqon wiilkiina waxba ma noqon wa jaa'a waa yimi wiilkii yamshii xaaluu soconayo ilaalmaliki boqorkiibuu u yimi wuxuuhi way kan faqaala lahu lmaliku wuxuu ku yidhi boqorkii maa facala asxaabuk nimankii asxaabtaadee kula socday waa kuwii wadeey loogu talagalay jarka inay ka tuuraan maxay faleen yani kulama socdaanay meeyeen fa qaala wuxuu uhi kafaaniihim allaahu tacaala allah baa iga kaafiyey allaah ayaa sharkoodii iga kaafiyey fadafacahu haddana boqorkii wuxuu u dhiibay wiilkii damiirka haaduu wiilku u noqonayaa ilaa nafarin koox buu u dhiibay min asxaabii asxaabtiisa ka mid a oo fa qaala wuxuu uhi idhabuu bihi wiilkan la taga oo bimacnaa kaxeeya faxmiluuhu waxaad saartaan wiilka damiirka haaduu wiilku u noqonaya fii qurquurin yacnii huudhi saara doonni yar huudhi saara wa tawasatuu bihi waxaa wiilka markaa waxaa weeye geysaan oo bimacnaa bartanka a u geysaan albaxra badda bartamaysta iyadoo idinkoo wiilka wada badda bartamaystoo badweynta markaa taga fa in rajaca hadduu ka noqdo can diinihi diinkiisii uu ka noqdo yacni daayuu soo celiye jawaabtu waa iska xadfantah wa ilaa hadduu ka noqon waayo faqdifuuhu ku tuura isaga badda ku tuura ay faqdifu alghulaama fi lbaxri badda ku tuura fa dahabuu bihi wiilkii bay la tageen jamacii loo dhiibay faqaala wuxuu yidhi allaahumma yaa allaahu allaahow ikfiniihim bimaa shi'ta iga kaafi waxaad doonto igaga kaafi sharkooda iga celi fankafa'at bihim waxaa la qallibantay alsafiinatu doonnidii fakhariquu way qarqoomeen wiilkiina waxba ma noqon wa jaa'a waa yimi wiilkii yamshii xaaluu soconaayo ilaalmaliki boqorkii buu yimi way kan fa qaala lahu almaliku boqorkii wuxuu ku yidhi maa facala asxaabuk maxay sameeyeen asxaabtaadii nimankii kula socday maxay faleen faqaala qaala wuxuu uhi kafaaniihim allaahu tacaala allah baa iga kaafiyey allah ayaa sharkoodii iga kaafiyey faqaala wuxuu uhi wiilkii lilmaliki boqorkii wuxuu ku yidhi innaka adigu lasta biqaatilii ima dilaysid xataa tafcala ilaa aad samayso maa aamuruka bihi waxaan ku amro ilaa aad yeesho oo aad fasho yaa idili maysid oo muxuu ku ogaaday markaa tan waxay noqonaysaa ilhaam in la yidhaahdo qad kaana fii man kaana qablakum min alumami muxadasuuna fain yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar xadiiska saxiixaynku waa ka sheegaaya inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa jiri jiray oo ku sugnaa ummadihii idinka horreeyey qaar la ilhaamiyaa ku jiray ummadihii hore ku jireen fa in yakun fii ummatii axadun fa huwa cumar ummaddayda hadduu qof kaga jiro hadduu qof kaga jiro waa cumar marka wuxuu uhi innaka lasta biqaatili adigu idili maysid xataa tafcala ilaa aad samayso maa aamuruka bihi wixii aan ku amro ilhaamku waagaa horu badnaa qaala wuxuu uhi maa huwa muxuu yahay waxaad markaa aad leedahay haddaad samayso waad idili kartaa haddii kale maya qaala wuxuu uhi tajmacu nnaasa dadkaad soo ururinaysaa fii saciidin meel bannaan aad ku soo aruurinaysaa oo waaxidin keli ah hal meel oo bannaan baad dadka isugu yeedhaysaa dhammaan soo ururinaysaa soo wada baxa wa taslibunii waad ideldelaysaa waad igu xidhaysaa calaa jidcin jirid baad igu xidhay calaa jidcin jirrid ayaad igu xidhay geed jirriddii uma khud dabeedna waxaad qaadataa sahman yacnii saami i qaado leeb qaado min kinaanatii waxaad ka qaadataa meesha marka waxa weeyaan leebabku igu jiraan leeb aniga leebabkaygii ka mida la soo baxoo soo qaado kaaga xataa ma aha kayga markaysaa weeye kaad markaa aad isticmaalaysa uma khud dabeedna qaado sahman waxaad qaadataa leeb qaado min kinaanatii yacni meesha ay ugu jiraan markaa leebabkaygu mid kale soo bax suma dac dabeedna markaysagaa dhig assahma leebka waxaad dhigtaa fii kabidi alqawsi yacni markaa qaansada beerkeeda saar halka bartanka ah saar halkaasaa beer uga dhigan suma qul dabeedna waxaad tidhahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ama ku dilayaa allahaasoo rabbi alghulaami wiilka rabbigii ahaaday cod sarraysaad sidaa ku odhanaysaa dadku maqlayaan sumarmi dabeedna igu gan fa innaka idaa facalta daalika adigu haddaad sidaa samayso sidaa yeesho qataltanii waad dilays haddii kale maya boqorkuna wuxuu ka baqayaa dee inay dadku islaamaan oo marka waxaa weeye markaa gaalnimadii lagaga baxo taasuu ka baqaya fa jamaca annaasa dadkii buu soo ururiyey fii saciidin bannaan buu ku soo aruuriyey bannaan ayuu ku soo ururiyey waaxidin keliya wa salabahu waa ku deldelo waa ku xidhay calaa jidcin jirid markaa geed ayuu ku xidhay suma akhada deedna wuxuu qaatay sahman yacni leeb buu soo qaatay min kinaanatihi yacni markaa wiilka meeshii leebabku ugu jireen ayuu mid kala soo baxay suma wadaca dabeedna wuxuu dhigay assahma leebkii fii kabidi alqawsi qaansada beerkeeda bimacnaa halkaa bartanka abuu saaray marka qaansada la ridaayo dee leebka dabadiisana waxaa lagu qabanayaa xadhigga qaansadaa lagu qabanaya ya halka qaansada bartankeeda ana waxaa lagu qabanayaa yacni waxa weeye yacni leebkii si aanu markaa xag u dhaqdhaqaaqin dabeedna markaasaa lagu sii daynaya hmm. uma qaala dabeedna boqorkii wuxuu idhi bismi illaahi rabbi alghulaam magaca allah baan ku bilaabayaa waan ku ridayaa allahaasoo rabbilghulaami wiilka u rabbi ahaa suma ramaahu dabeedna waa ku gana waa ku ride fawaqaca asahmu leebkii wuxuu ku dhacay fii sudqihi yacnii halkaa dhegtiisa u dhow ee timoolayda ah ayuu ku dhacay waxay ka tirsan tahay xagga madaxoo xadiiskii abi daawuudku muxuu sheegayay nebigu calayhi salaatu wasalaam famasaxa ra'sahu wa sudqayhi wa udnayhi yacnii nebigu wuxuu masaxay markuu weysaysanayey madaxiisii waa masaxay wa sudqayhi labadiisaas markaa waxay dhegta u dhow ee halkaa timoolayda ah ee hareedka ka yara sarraysa halkaana waxa weeye waa masaxay waxay ka tirsan tahay madaxay ka tirsan tahayee kama tirsana wejiga marka waxay ka xigtaa waxa weeye halkaa waxa weeye hareedka ayay ka yaro korraysaayoo dhegta madaxeeda ay la siman tahay waana timoolayoo timaa ku yaalla meesha ya waayah waa la gartay la uma ramaahu fawaqaca asahmu wuxuu ku dhacay leebkii min sudqihi yacnii halkaas waxa weeye dhegta ku dhow ee waxa weeye hareedku markaa uu soo marayo bimacnaa timooleyda ah ee marka waxa garku meeshu ka soo daadegaya ku dhow ee timuhu ku yaallin halkaas ayuu leebkii ku dhacay fa wadaca wuxuu dhigay yadahu wiilkii wuxuu gacantiisii dhigay fii sudqihi halkaas waxa weeye dhegta agteeda ee leebkii ku dhacay ayuu gacantii saaray fa maata waa dhinta fa qaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen aamannaa waa rumaynay birabbi alghulaami wiilkaa rabbigiis ayaannu rumaynay kaasaa noo rabbi ah allahaasaa noo rabbi ah fa utiya almaliku boqorkii baa loo yimi fa qiila lahu waxaa lagu yidhi ara'ayta maa kunta taxdar ay ara'ayta ma og tahay maa kunta taxdaru kii aad ahayd mid ka digtoonaa inuu dhacay yacni ma og tahay qad wallaahi nazala bika xadaruka allah baan ku dhaartay waxaa kugu soo degay oo kugu dhacay xadaruka waxaad ka digtoonayd qad aamana annaasu dadkii waa rumeeyeen aamanaa birabbi lghulaam eh, dadkii bay yidhahdeen fa amara bilukhduudi boqorkii wuxuu amray yacnii godad iyo haaba in la jeexo ayuu amray biafwaahi sikak biafwaahi sikak meelaha markaa waxaa dariiqyada ah ama sekadaha afkooda ayuu wuxuu amray in markaa la jeexo yacni godad la jeexo fakhudat godadkii baa la qoday oo la jeexay wa adrama fiiha anniiraan wuxuuna ku huriye ku shiday anniiraana dab yacni boqorkiibaa amray lagu shido waa lagu shiday wa qaala wuxuu uhi man lam yarjic can diinihi kaan ka laabmin diinkiisii ka noqonin fa aqximuuhu fiihaa ku rida fiihaa dabkaa gudihiisa ku rida aw qiila lahu ama waxaa lagu odhanaya iqtaxim dabka gal fa facaluu way sameeyeen in lagu ridayo inayd u badanta xataa jaa'at ilaa ay timi imra'atun gabadh wa macahaa sabiyun yacni waxaana weheliyeyoo la jirkeeda ahaaday sabiyun ilmo yar oo sabi ah oo ay sidato sabigaasoo lahaa iyadoo u sugnaaday fataqaacasat yacnii dabkii bay ka baqato dib isaga taagtay fa fataqaacasat way iska giijiso dib bay isaga taagtay dabkii yana waxaa lagu leeyahay gaalow haddii kale dabka markaysa ayaa lagu ridaya qabta ku ridaa iyaduna waa iska giijisa fa qaala laha algulaamu wiilkii yaraaye ay sidatay waa wiil hadal gaadhayba ma aha ayaa markaa wuxuu yidhi intuu hadloo ilaahay ka dhawaajiyey yaa ummah hooyooy isbirii iska sabir fa innaki cala alxaq xaq baad ku sugan tahay asabir rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey durwatuljabali iyo dirwatuljabali daalka la hoos dhigo ama la godo ay aclaahu waa halka buurta ugu sarraysa wa hiya dirwadu bikasri daali waxay ku sugan tahay daalka hoosdhiggiisay ku sugan tahay daalkaasu almucjamati tii la dhibceeye dhibicda lahayd ah wa dammiha iyo godaalkeeday ku sugan tahay oo labaduba bannaan alqurquuru qurquurna waa bidammi alqaafayni waxay ku sugan tahay labada qaafba inay godan yihiin bidammi alqaafayn nawcun min asufun waa qayb doonyaha ka mid ah waa doonni yar waa huudhi weeye huudhi yar mid weyn waasaciidu saciidkuna hunaa halkan alardu waa dhulka albaarizatu bannaane muuqata oo dhulku haddii ay bannaan tahay oo aanay dhir iyo dhisma iyo waxba lahayn dee waa muuqataayoo markaysaa ilaa aakhirka waxaad arkaysaa bannaan yacnii ishu ayna soo ceshanayn aragga markaa aanu soo noqonay waalukhduudu ukhduudkuna alshuquuqu waa jeexitaanka jeexjeexa weeye fil ardi arlada ku sugan oo ka nahri sidii marka waxaa weeye meel markaa webiyoo kale ama markaa waxa togoo kale ka dhigan oo assakiir yar adramana awqada waa dabbu ku shiday la macno tahay inkafa'at waa ay inqalabat waa gaddoontay weeyi doonnidii baa gaddoontay wataqaacasat ay tawaqafat waa istaagto gabadhii dabkii bay iska taagtay wajabunat waana ka baqday qisada dheer halkan kaga warramaayo suhayb waxaa loo soo wariyey mawquuf iyo marfuuc baa labadaba loo soo wariyey alimaamu tirmidi jaamiciisa wuxuu u soo wariyaa isagoo mawquuf ah fii saxiixi muslim iyo kutubaha badankoodana waxay ugu soo aroortay iyadoo marfuuca oo suhayb uu leeyahay nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni saa uu leeyahay saas aawadeed culammada qaar waa ka yara oo waxay yidhaahdeen ma garanayno ma marfuucba oo hadalkii nebiga miyaa mise waa mawquufo suhayb baa marka hadalkan sheegayoo yacnii qoladii kiristaanka ahay ee waagii hore qafaalatay akhbaartu ka maqlay weeyaan labada ma kala garanayna culamada qaarkood yidhaahdeen laakiin saxiixu waxay tahay waa inuu xadiisku marfuuc yahay ama riwaayaadka qaarkood sida ku soo aroortay waxaa lagu xambaarayaa ama riwaayadda qaarkood markaa iyagu inay ka shakiyeen oo dabeed markaysaga ay waqfiyeen oo is yidhahdeen intii nebiga waxaanu odhan aa ka sheegi lahaydeen yacni suhayb baa yidhi dheh ama marka waxa weeye markaa ay iyagu markaa ku gaabsadeen oo ku eh, gaabsadeen mawquufnimada inay saa u sheegaan ya marka badanka laakiin waxaa loo soo wariyey inuu marfuuc yahay sidaas aawadeed saxiixu wuxuu yahay inuu xadiis marfuuca yahay oo qasaska nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid yahay qisadani ka mid tahay qisadan waxaa ku sugan cibro waxaa laga qaadanayaa boqorada gaalada ahi inay falalowyada iyo waxyaalaha ku cindan yihiin waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa falku inuu xun yahayna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni wiilkaas fadligiisana waa laga qaadanaya fadliga wiilkaana waa laga qaadanaya oo ummaddan baa sababtiisa ku islaamtay waxaa kaloo laga qaadanayaa dacawaadka qofka uu ku ducaysto ducada uu ku ducaysto wakhtiga kurbada allah inuu aqbalo aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu asuu qofka dhibban ee kurbaysan allah ducada waa ka aqbalaa xataa hadduu gaal ahaa oo wakhtiga ikhlaas iyo tadaruc la yimaado ilahay waa ka aqbalaa faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun dadka xanuunsanaya dadka dhibaataysan waxay caado u leeyihiin dadka qaarkood inay ii ducee ii ducee ii badan waxaa laga soo naqliya bacdu salaf daawuus ibnu kaysaan ardaygii ibnu cabbaas baa nin u yimi wuxuu idhi ii ducee markaasuu yidhi adigu ducayso adigu waayo allah wuxuu yidhi amman yujiibu almuddarra idaa dacaahu wayakshifu suu ma ka ajiibaaya ka dhibane kurbaysan ka aqbalaaya ducada dhibtana ka faydaya yaa yacni waxa weeye allah baa yacni allah weeye miyuu la mid yahay sidii midaan caynkaasoo kale samaynayn ashyaada kale la caabudayo dhammaan kurba ma faydayaan qof muddaro kurbaysanna kurbada ka qaadi maayaan mana ajiibayaan marka adigaa muddar baa tahaye allah bari daawuus ibnu kaysaan baa ku odhanaya marka qofku sida dee waxa weeye u ducaysanayo wakhtigaa uu kurbaysan yahay qofka u ducaynaya uguma ducaynayo waxaa laga yaha ducadii inuu ku gariro tadaruca yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi waxaa laga yaabaa inuu ooyo yaa tadaruca caynkaasa iyo marka waxa weeye sida marka waxa weeye ducadii ugu gariirayo siduu rabbi ugu tadarucaayo siduu isugu dhuldhigayo siduu qalbiga u soo xaadirinayo qofka kurbaysan dee lama mid aha qofka kale u ducaynaya maa xaka jildaka mislu dufrika fatawalli anta jamiica amrik jidhkaaga ciddiyahagu siday kuu xoqaan iyo farahaagu siday kuu xoqaan fara kale kuu xoqayaa ma jiro haddaad imika tiraaniyo halkan ay xadantoonaysa halkaa i xoq xoqitaanka qofku kuu xoqa wax muka anfacayaa waxaa laga xadanta inaad mooddo inuu ku xadantaynayo marka markaad kurbaysan tahay sidaad u ducaysanaysee allah u baryayso iyo sida qofka kale kuugu ducaynaya isku mid maaha ila ikhlaaskan iyo tadarucan iyo isdhuldhiggan iyo yani waxa weeye markaa baybaysadka rabbi loo babaysanayo layska yska la ooyayo taasuu marka allah wax ku aqbalayaa siday adiga kaaga dhacayso haddaad kurbaysan tahayna qofka kale uga dhici mayso waayo dhibtu da'day ku taabata marka tadaruc badan baad la imanaysa saas aawadeed waa in lagu dadaalaa qofku inuu markaysaga baryada uu allah baryaayo inuu isagu aad ugu dadaalo inuu allah baryo oo awqaadda ducada la ajiibayana kula dadaalo saas yadaa waa inuu ku dadaala waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ihbaatu karaamaati alawliyaa karaamaat alawliyaa sugista la sugayo waa laga qaadanayaa waayo in cadowyadiisii laga jebiyey waa nooc karaama ah wey waa nooc karaama ah weeyaan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida ah diinka in lagu adkaado lagu sabro si kastoo qofka loogu dhibo waana sida loo keenay baabka ya diinkii waa in lagu sabraa lagu adkaystaa waxaa laga qaadanayaa si waxa weeye markaa gabadhaa loo sugo iimaanka loogu sugo aynay uga laabmin baa ilaahay ku caawiyey inuu uga dhawaajiye ilmihii yaraa yaa ummaah isbirii fa innaki cala alxaq waa nooc karaama ah laakiin icaana iyada u tahay alimaam axmed ibnu xambal inuu ahaa baan filayaa ayaa la su'aaloo la yidhi maxaa karaamaadku innaga inoogu bateen dadkeennan dambe ee wakhtigii saxaabada ay u yaraadeen karaamaadku wuxuu ku jawaabay saxaabada iimaankoodaa dhammaystirnaa innagana iimaankeennaa naaqis ah marka kii saxaabada loo eego marka si aynaan diinka uga noqon ayaa markaa waxa marba wax layna tusayaa si laynoogu sugo tasbiit baa looga jeedaa laakiin iyagu kaamil baa iimaankoodu ahaa oo kabkabistaa lagu kabkabayo marba karaamo la tusaayo dee xaajo uma qabin gabadhan waxaa ilmaha looga dhawaajiyey si diinka loogu sugaa looga dhawaajiyey ilmaha oo ilmihii sidaa ula hadlay si fasiixa ula hadlay isagoo wakhtigii hadalka aan gaarin waxaa laga qaadanayaa ummadaha hore si ay diinka ugu adkaayeen miinshaar iyadoo lagu kala jeexayo oo laba is la laga dhigayo oo la leeyahay diinka ka noqo haddii kale waa ku kala goynaynaa labaannu ku kala qaybinaynaa ayay markaa ku adkaysanayeen markaasaa lagu kirkirayey lagu kirkiray ilaa ay laba u kala dhacaan wathabaat cala diin waa diinkiio lagu sugnaanayo waxaa laga qaadanayaa wiilkan inuu la jeclaa dadku inay markaa rumeeyaan sidaas aawadeed inuu u sheegay sabab dadkii ay ku islaamayaan oo markuu waxa weeye markaa isii kollayba lagu dayn maayo ayuu wuxuu markaa yeelay si dadkii ay ku islaamaan oo uu yidhi saa iyo saa dheh oo saa sameeyo oo saa samey haddaad saa samaysana waad dili kartaa naftiisii wuxuu ku furtay dadka islaamnimadooda inuu doonaayo inay markaa waxba islaamaan taas la rabo sidiina ficlan waa dhacday sidana ficlan way dhacday waxaa laga qaadanayaa bisimka ilaahay ta'siirkiiyo saamayntuu leeyihi bismi illaahi rabbi alghulaam ayaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa oo xadiiska fawaa'idda laga qaadanaya ka mid a qasaskaa hore in lagu cibro qaato oo nebigu muxuu u sheegayaa qisooyinka wuxuu u sheegayaa si loogu cibro qaato laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab dadkan eh, dabka lagu gubayo waa qisadii laga warramay ee lagu sheegay fii suurati alburuuj ya ina aladiina fatanuu lmuminiina waalmu'minaati uma lam yatuubuu yacni waxa weye kuwa la sheegaya waa kuwan fatanuu waxa loo jeeda axraqu binnaar dabka ku gubay waa kuwaas weeye waa qisada noocan ah ayay markaa ku saabsanay saasay ku saabsanay marka calaa kulli xaal fawaa'id fara badan baa laga qaadanayaa fawaa'idda laga qaadanaya fawa'iddaasaa ka mid a ah. hal mas'alo masaladaas waxay tahay dadkan maadaama lagu khasbaayey gaalnimadoo lalahaa waa laydin laynaya laydin dilayaa ama dab baa laydinku gubayaa ama waxa weeye marka minshaar baa lagugu kala goynayaa haddii aana diinka ka noqon rukhsadii maxay u qaadan waayeen ila mukrahiin bay ahayn waa la dirqinayeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen rukhsada ikraahu oo qofka inta la dirqiyo oo la khasbo dabeedna khasabka uu diinka kaga noqdaa waa rukhso ummatu muxamed u gaara ummadii hore umay ol mid rukhsadaa ummadii hore la siiyey maaha bay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxaana laga qaadanayaa bay yidhaahdeen wamaa akrahtanaa calayhi min asixri inaa naطmacu an yakfira lanaa rabbuna khataayaana wamaa akrahtana calayhi min asixri sixirkaad nagu dirqidoo nagu khasabtayna inuu allah naga dhaafo baanu rabbi ka rajaynaynaa waxay kaloo ka deliishadeen ina allaha wadaca can ummatii alkhata'a walnisyaana wama stukrihu calayhi mafhuum mukhaalafaha can ummatii laga qaadanayo mafhuumulwasfiga ah ayaa waxaa laga deliishanayaa ummadihii kale inaan laga dhaafin ummadihii kale inaan laga dhaafin bay culamada qaarkood ka daliishadeen oo miyaynay laqab ahayn mafhuumu laqab miyaynay ahayn mafhuumulaqabku sow kii daciifka ahaa waxaa loodhanayaa mafhuumu laqab maahee waa mafhuumu wasfi weeyaanoo waxaa laga tilmaamayaa ummaddii nebi maxamed inuu yahay oo fadiilada markaa u sugnayd oo fadliga badnayd aawadeed baa looga dhaafay calaa haadaa wuxuu noqonayaa mafhuumulwasfi buu noqonayaa shay kastoo yacnii shayga wax ka tilmaamayana yacni mafhuumul mafhuumulwasfigaa la gelinayaa jaariya majruur ha noqdo daraf ha noqdo nacti ha noqdo tamyiiz ha noqdo xaal ha noqdo intaba mafhuumul wasfigaa la gashaa sida usuulka lagu yaqaan markaa sidaas aawadeed ayayna ruqsadii qaadan ka warran qofku marka waxa weeye mar kasta ruqsada ma qaadan karaa innaga xaggeenna lafteeda ahlucilmiga qaarkood waxay baxsiyeen oo yidhaahdeen haddii qofka marka waxa weeye arrinku naftiisa keliya khuseeyo oo isagu lagu khasbayo gaalnimada oo sababtiisa cid kale aynay ku gaaloobayn ruksada inuu qaataa u bannaan yaa shuruuddii ikraha dhammaystiran gaalnimadiina waa lagu khasbay ikraha inuu afka uga yidhaahdo waxay ku dirqinayeen iyadoo qalbigu iimaankii ku xasilloon yahay u bannaan haddii sababtiisa ummaddu aynay ku gaaloobayne isaga naftiisa keliya khusayso laakiin haddii sababtiisa ummadi ku gaaloobayso oo ay u qaadanayaanba dee waxa weeye waa taasoo markaysaga markaa dee sidaa uu yidhi baan annaguna iska raacaynaa xaalka caynkaasa culamada qaarkood waxay dhahan uma bannaana inuu ruqsada qaataa ikraah inuu qaataa uma bannaana waa qisadii axmed ibnu xambal oo kale alimaam axmed ibnu xambal yacni markaa culammada badankeedii waxay qaateen wakhtigii ruksaday qaateen qaarna sidii loo garaacayey ama loo xabisayey ayaabay ku dhinteen in badanna culammadii mashhuurka ahayd ruksaday qaadatay alimaam axmed ibnu xambal oo sheegnaa ayaa ciqaabtii iyo xidhitaankii iyo garaacii ku baaqi ahaa oo lalahaa ka noqo waxaa qur-aanku waa makhluuq oo lagu dirqinay oo lagu khasbayo oo lagu garaacay jeedal daran ya markaasaa waxa weye imaam axmed ibnu xambal uu yihi bal hadda eega debadda markaasaa e dadkii debadday tuban yihiinoo waxay leeyihiin maadaa qaala axmed qalin iyo warqada u diyaara muxuu ku jawaabay axmed muxuu ku jawaabay imaam axmed markaasi oo dadka ayaa ka mas-uula hadday lumaan markaasuu go'aansaday inuu ku sugnaado si kastaha loo dhibaateeyo ilaa hadduu doono ha ka dhintabe inaanu ka tanaasulin garaaca la garaacayana garaac loo dhiman karaa buu ahaaba khatar ah maaha garaac sahalin maahayn oo dee waxa weeye lagu celcelinayo mar walba inta marba la yaro daayo ayaa haddana loo bilaabaya markaasuu dabeedna ku sugnaaday sababtaasaa dadkii markaa aynay u qaadan ictiqaadka kufriga ee gaalnimada aynay u qaadan hadduu maalintaa ku dhawaaqi lahaa isna ruksada qaadan lahaa ummad fara badan baa odhan lahayd khalaas la ysku raac yacni waxa weeye qur'aanku waa makhluuq caqiidadaa gaalnimadaa bay wada qaadan lahaayeen waa sababta uu yidhi alimaam caliy bnu bnulmadiini shaykhu lbukhaari ina allaha nasara hada addiina birajulayn ilaahay diinkan wuxuu ugu nusreeyey laba nin ya biabii bakrin yowma riddah wa biaxmada bni xambalin yowma almixna ilaahay diinkan laba nin buu ugu gargaaray abibakar wuxuu ugu gargaaray maalintii riddada ee carab badankeedu riddowday abubakar buu ilahay ugu hiiliyey diinkan maalintii imtixaanka fitnatu khalqi alqur'aan laysku imtixaanayeyna ilaahay axmed ibnu xambal ayuu diinkan ugu hiiliyo ugu gargaaray wakhtigaa inaga dhacay halkaa iska joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk